alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullah waay waxaynu ka soo baxnay kitaab alطahaara alkitaab athani kitaabu الsalaa waa salaada iyo kitaabkeedii marka hore waxaynu usoo aragnay kitaab wuxuu uga jeedaa sheekhu wixii koobsanaya baabka abwaabka la duwan baabkuna wuxuu sii koobsanayaa fusuul oo fusuushna masaa bay koobsanayaan oo soo gudagelaya waxaynu ognahay fiqiga markaa dahaarada lagu bilaabaa maadaama salaaddii laftigeediiba ay dahaaro ku xidhan tahay salaadiina dee waa ruknigii labaad ee arkaanta islaamka baab اlmawaaqiit waqtiyada salaada baabkeedii weeyey salaadda waxaynu ognahay inay tahay rukniga labaad ee ka mid a arkaanta islaamka ee shanta ah markaa fadli aada iyo aada u weyn bay leedahay waynu ognahay taa qur-aanka inta jeer ay ku soo noqnoqotay inta ilaahay salaadiisa ka sake xidhiidhiyay baabay culimadu yidhahdeen siddeetan ayadood wax gaadhaya ama ka badan weeye inta salaad gaarkeeda loo sheegay iska daa waana sifooyinka dadka wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala ku sheegay yuqiimuuna asalaa waladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun waladiina hum calaa salawaatihim calaa salaatihim daa'imuun waa awsaafta ay dadka wanaagsani leeyihiin qofka salaada ka tagana inuu gaal yahay buu nebi maxamed inoo sheegay caleyhi salaatu wasalaam alcahdu aladii beynana wa beynahum asalaa faman tarakahaa faqad kafar bayna alrajuli wاshirki wاlkufri tarku salaa faman tarakahaa faqad kafar fain taabuu waaqaamuu salaata waaatow zakaata fakhalluu sabiilahum maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusaliin walam naku nuطcimu اlmiskiin wa kunaa nakuudu maca alkhaa'idiin wa kunaa nakuudu maca alkhaa'idiin marka adiladaasoo dhan waxaa loo deliishanayaa inay salaadu dee aada iyo aada u culus tahay oo ka tegiddeeda lagu gaaloobayo walow markaa culimadu say u badan yiin ha yidhaahda qofka aan salaada weligiiba tukan laakiin qofka amba dee salaadda ujuubnimadeeda dafire taa layskuma haysto salaada oo la ilaaliyo fadaa-il aad iyo aada u weyn bay leedahay oo aan la soo koobi karayn waana sababta jannada lagu gelayo intaasoo xadiis baynu aragnay oo ka warramaya maalinta qiyaabaha qofka muslimka ah in meelihii u ka weyseysan jiray ay iftiimi doonaan waxa u horeeya laga xisaabin doonaa inay salaada tahay qofka salaada ilaaliya markaa diinta kalena waa lagu aaminaya man xaafada calayha falima siwaha axfadu waman dayacaha falima siwaha adyacu bu yihi cumar bn khadaab radi allahu canhu qof salaada ilaaliya haddaad aragto diinta kalena wuu ilaalinaya hadduu salaada dayacana diinta kalena wuu dayacaya nin haddaad aragto salaada segsaagaya soomkii iyo waa ka waa min awlaa lakiin hadduu salaadii ilaalinayo waqtiyadeedi iyo uu siinayo diintii kalena waa lagu aaminaya waayo xataa gafafka iyo qaladaadka ku jira haduu salaadiisa hagaajiyo salaada qofka way hagaajisaa way eedbisaa ilaahay baa subxaana wa tacala inoo sheegay ina salaata tanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkar nabi maxamed calayhi isalaatu wasalaam waxaa loo sheegay nin arrin qaldan sameeya markaasuu yihi iska daaya salaadiisaa u diidi doontee iska daaya salaadiisa u diidi doontee maadaamay salaaddu saa tahay dee waa inaynu salaada aad iyo aad u ilaalino oo aynaan sahashanin dhallinyartu waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid intay cilmiga aad ugu dadaalaan laakiin dee salaada inay dadka caamadii kaga wanaagsanaadaan baa laga yaaba soo saa ah, in badan oo da-yarta ka mid ah cilmiga wuu ku dadaalaya intaasoo kitaab u dhigtay laakiin qaar badani salaada subax bay ka seexdaan xufaadda qur-aanka rag badan oo qur-aanka xifsan maanta oo salaada subaxaan soo toosin ba jira waana calaamaadkii munaafiqiinta iska ilaali ya nabiga maxaa loo sheegay alayhi salatu salaam nin seexday ilaa uu waa bariistay oo macanaa salaaddii subax dee toosin dabeedna rasuulku wuxuu shegay alay slatu slam ninkaa shaydaan baa dhagaha kaga kaajay buuri ya ninkaa shaydaan baa ahaa ayaa dhagaha kaga kaajay marka arrinkuma sahlane salaada hala ilaaliyo oo aada loogu dadaalo oo ogow de inaad adiga adiga lagu saaray salaadaada aan hebelkaa kale la saarin talabaad dee adduunyada waa kumeelgaar gebigeeduba adduunyada ma rasmi aynu uhaysanaa maya soo maha adduunyada waynu ka tegaynaa yo min alayaam maalin aad ka tagtaba qof dhalinyaranimo kaga tagay iyo mid meel dhexa kaga tagay iyo mid isagoo odayo ka tagaba maalin maalmaha kamid a ah laga guuraya dabeete ilaahi subxana wa tacala wuxu uhi wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi huwa khayran waacdama ajra wixii khayr kaa horeeya aad u mashaqaystay in axsantum axsantum lianfusikum wain asa'tum falaha taasina saas may ku dhacaysa laha ma kasabad caleyha ma kasabad asalaa luqatan waxaa culimadu yidhahda waxa la dhaha adducaa ilaan carabtu may aqoonin markeedii hore salaadan qaabkan loo tukanayo gaarka ah oo iyaguma aqoon way ku arki jireen ummadihii kale salaad laakiin qaabka way ka duwanay markaa salaad iyagu lakiin ducada kelimadda u yaqaaneen markii dambe shareecadu dee sifada salaada hadallada iyo ficilada iyo ka kooban ayaa loo bixiyey cibaadatu daatu aqwaali wa afcaal macluuma muqtatama muftataxa bitakbir muqhtatama bitasliim waa cibaado daatu aqwaalin wa afcaal waa cibaado ka kooban hadallo iyo ficilo la yaqaano ilaan hadallo iyo ficilo kasta maahe oo lagu bilowdo muftataxa bitakbiir mukhtatama bitasliim salaama naqsina lagu gabagabeeyo haddaba salaad waqtiyay leeda cayiman almawaaqiit jamcu miiqaat miiqaadkuna waa azaman almuxadad lisalaa wey miiqaadka waxaa looga jeedaa halkani waxaa looga jeedaa almawaaqiit wa jamcu miiqaat miiqaatkuna waqti baa laga keelay isaga laftigiisa oo waa waqti xadidan waa azaman alwaqt aw alwaqti almuxadad likuli sala aw salaa waa waqtiga loo xadiday salaada markaa salaadu waqti xadidan bay leedahay sida ilahay aankiisa ku sheegay ina salaata kanat cala lmuuminiina kitaaban mawquutan salaaddu waxay muuminiinta ku tahay kitaaban ay fardan mawquutan faral waqtiyeysan oo salaad kastaaba ay leedahay waqtu ibtidaa-in wa waqtu intihaa waqti ay bilaabato iyo waqti ay soo gebagabowdo baabu bayaanu awali waqti waakhirihi baab lmawaaqiit wacan cabd llahi bni camr radi allahu canhuma ana nabiy اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaal waqt الظuhri ida zaalat الshams wa kana dilu rajuli katuulihi ma lam yaxdur alcasr wawaqt اlcasri ma lam tasfara الshamsu wawaqtu salaati اlmagribi ma lam yaqib الshafq wwaqtu salaati اlcishaai ilى nisfi leyl اlawsad wawaqtu salaati الsubxi min duluuci اlfajri ma lam tadluc الshams rawahu muslim wacan cabdillahi bni camr bni caas radi allahu canhuma ana nabiy allahi nabigii ilaahay salى اllahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi waqtu duhri waqtiga salaada duhr idaa goorta weeyaan zaalat ay leexato bartanka ay ka dhaqaaqdo ashamsu cadcadu zaalat bimacnaa maalat can kabadi sama oo wakaana u ahaado dillu rajuli qofka harkiisu ka duulihi dherarkiisa oo kale maa lam yaxdur intaanu imanin alcasru casarkii intaasay salaadaas taagantay wawaqtulcasri waqtiga casrkuna maa lam tasfara waa intaanay cawnaanin ashamsu cadceedu oo kuleylkeeda aanu jabin wa waqtu salaati lmaqribina maa lam yaqib shafaq waqtiga salaada maqribna maa lam y maa lam yaqib waa inta aanu maqnaanin ashafaq sagalku intaanu maqnaanin sagalka ee ashafaq alaxmar weeyaan wa waqtu salaati lcishaa'i waqtiga salaada cishaayna ilaa nisfi lleyl alwsat ilaa nisfi lleyli waa habeenka barhkiisa ama barhtankiisa al awsadi dhexe waqtu salaati subxi waqtiga salaada subaxna min duluucilfajri laga bilaabo weeyaan cadceedda soo bixid ee min duluuci lfajri waaga dilaaciddiisa maa lam tadluci shamsu intaanay cadceedu aanay soo bixin rawahu muslim walahu muslim wuxuu wariyey min xadiis burayda fi lcasri salaada casr washamsu cadceeduna baydaa ay caddahay naqiya oo ay saafi tahay naqiya weli kuleylkeeda uu taaganyay wa min xadiisi abi muusa washamsu murtafica iyadoo cadceeduna ay kor tahay xadiiskan rasuulka caleyh salatu salaam wuxuu ku sheegay salaadaha waqtiyadeeda mid waliba ay bilaabmayso markaa markii koobaadee salaada la waajibiyey rasuulka caleyh salaatu salaam sanadkii tobnaad baa lagu soo waajibiyey bicsada sida saxiixa dabeetana samadaa loo qaaday waa fadaaisha ay leedahay salaadu biduuni waasida iyadoon ba loo soo marinin baa rasuulka alay salatu slam salaadda lagu waajibay dabeetna isla salaadda laftigeediiba waxaa u bilaabay jibriil markaa sida xadiiska saxiixa ku sugan markii koowaad kasta awalkeedu ka tukiyey jibriil markii labaadna salaad kasta aakhirkeedu ka tukiyey markaasuu yihi inna salaata bayna haadayni alwaqtayn salaaddu labada waqti ba udhexaysa marka waxay u qeybsamaysaa waqti habeene iyo waqti maalin aho ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi aqimi الsalaata liduluuki الshamsi ilى gasaqi اleyl waqur'aan اlfajri ina qur'aana اlfajri kana mashhuuda aqimi salaata liduluuki الshamsi ay lizawaali الshams cadceedda og markay cadceeddu suusho weeye waxay koobsanaysaa laba salaadood oo ah alduhr iyo alcasr liduluuki الshamsi ilىa gasaqi leyl gasaqi leylna waa dulmat leyl waxay koobsanaysaa salaadii maqrib iyo cishaay ayay koobsanaysaa wa qur'aan alfajri wa salaati الsubx ina qur'aan alfajri kaana mashhuuda waktiga duhurka cadceeddu markay bartanka ka dhaqaaqdo cadceeddu marna dhinaca cadceed ka dhacay jirta ay u badantah marna cadceedka soo baxa wakti yaroo kooban oon badnaynna waxay taagantahay halkaa kugta qofka bartankiisay taagantah marka bartanka markay istaagto waa la yska ilaalinaya salaaddaa la tukan maayo markay laakiin ila alguruub xagga dhicitaanka ay in yar u leexato ayuu waktigeedu bilaabmaya ilaa goormuu joogaya wuxuu joogayaa ilaa qofka harkiisa iyo isagu ay isleekaadaan qofku markuu istaago hadhkiisuna uu leekaado oo culimmadu ay yidhaahdeen waxaa laga reebaya sida dee axaadiis kale ka sugan fay zawaal baa laga reebaya fay zawaalna waa maxay markii salaadu ay bilaabantay harhku dhinac buu yeer jiray harhku dhinac buu dilan zaalat shams dabeedna marka intaa harhku uu taagnaa oo ka jaraysaayo intii kale soo hadhay qofku waa ina leekaato salaaddii casrna markaa halkaasay ka bilaamaysaa maa lam yaxdur ilcasr markaa waqtiga casarka iyo duhurku waysa soo gelayaanoo wakti yaroo kooban baa udhexeeya oo aada u yardee halkaasay salaaddii casrna kow ka noqonaysa wa kaana dilu rajuli ka duulihi qofka dherarkiisuu noqdo ka duulihi maa lam yaxdur ilcasr markaa shay kasta qofkii iyo geedkii iyo wax kastaba inuu dherarkiisa leekaado waqtiga salaada casr uu rasulku uri alay slat slam ma lam tasfar maa lam tasfara الshams isfiraaru shams marna cadceedu sida xadiiskan kale ku sugan naqiya xaya murtafica baa kusoo aroortay iyadoo cadceedu ay nooshahay iyadoy saafi tahay iyadoy kor tahay markaa marna kuleyl iyo fallaadhihii iyo cadaan bay leedahay markay aada u dhawaatay ee dhicitaankeeda gaadhana sidii dayaxoo kale noqotaay oo ayaa ka yaraada midabkeeduna way isbedelayaa marka ilaa rubc ka hor ayay markaa qodada imika waktigan mirirada ku tiriyey waxay idhahdeen ilaa rubc meelaha cadceedda dhicitaankeeda ilaa rubc ka hor salaada maqrib maa lam yaqib ishafaq waxaa laga fahmayaa goortay bilaabmaysa xadiisku ma sheegin laakiin muxuu sheegay goortay dhammaanayso oo ah shafaq markuu meesha ka baxo shafaq waa maxay waa casaanka yimaada marka cadceedu dhacdo casaankaasi mudduu sii taagnaada mar mar ka dambeysa uu sii yaraada markuu baaba-oo madowbaa dee yimaada inta casaankaasi taagan yahay salaaddii maqribna way taaganta laakiin xaggay ka soo bilaabeysaa markay cadceedu godka gashay ka bilaabmaysa guruub shams ilaa xilligaas waa salaada salaada maqrib iyo salaada subaxiyo waa salaadaha xagga waqtiga koobnidooda marka la ugu yar kooban haddaba intee lagu qiyaasi karaa waxaa lagu qiyaasi karaa way isbedbedeli kartaa way kala dulki karaa lakin se culimadu yihahdo waxa weeyaan oo waktiga xagaaga iyo jiilaalka iyo guga iyo waxaa laga yaaba intuu shafaqaasi sii taagay inay muddo noqoto waayo cadceeday ku xidhanta cadceeddii baa weli sii muuqato weyaan ilaan cid un bay usii socotaa cadceeddaasi waxaa lagu qiyaasay markay u badan tahay waddanka sacuudiga o kale dee culimada markay isla eegeen waxay dhahay cishaayiga iyo maqribka ina saacad iyo bar udhexeeya saaca wa nisf innagu waxa laga yaaba inaynu saacad udhexaysiino sida inta badan aadaanka gashadu waa dambayso marka saacadii rubc way noqon kartaa bay dhahdeen saacadii labaatan daqiiqay noqon kartaa waxyaala ay noqon kartaa meelaha aduu saacadii rubc waxa laga yaaba inay salaadii markaa rubcan saacadna waa la iskaba daynayaayo maadaama waktigaa saacadina aanay jirin sidan loo tiriyo de imika isla markaana saacadda dadku aanay wada haysanba dee marka si kale loo eego shafaqa cid waliba way way arkaysaa shareecadu dabeetana wax markaa la fahmi karayaabay ku xidhay oo aana qoor baahnayn saacadda waxaa lamid baa laga yaaba inaanu saacaddaba garan karayn lakin dee casaankaa iyo sagalkaa way la garanaya ashafaq alaxmar baa la raacinaya sida xadiis kale ku sugnaa laakiin culimada qaar baa laga soo wari yihahdeen ashafaq alabyad abu xaniifa saa ku tegey waxay u badayeen culimadu shafaq alaxmar oo inuu meesha ka baxo haduu ka baxo salaada cishaay baa joogta salaada cishaay ilaa nisfi leyl alawsat alawsat uu sii adkaynayaanu hadalka nisfi leyl baa hadalkaba ku filan alawsatna dee habeenka xalkiisaa dhexe waayo si aan si kale loogu fahmin marka salaada cishaay xilligaasay ayay leedahay u dambeeya ayay culimo badani ku tegeen iyagoo xadiis ka dariishaday culimada jumhuurtu waxay isleeyihiin salaada cishaaygu waxay leedahay waqtu ikhtiyaarin iyo waqtu jawaas bay lehay waqtiga qofku ikhtiyaarka u leeyahay ee u fadliga badan waxa weyaan intaa salaaddu markay u bilaabanto ee shafaqaasi uu meesha ka baxo ilaa nisfi leil waa intay salaad cisha ay taagantay laakiin qabla طuluuci اlfajri sani intaanu waaga labaad dilaacayn waaga salaadda subax ku banaanaato ha ilaa xilligaana salaadaasi cishaaye way bannaan tahay ba way bannaan tahay culimadeydina way jiraan oo xadiis kalesan tilmaamaya isku soo ururiyo qofkii nisfu leil yuu dhaafinin hadduu iska daysto yidhahda hadhow baan tukanaya inaanu nisfu leil dhaafin masaa-il baana ku salaysmi karto oo haddii gabadhi ay daahirto waktiga nisfu leilka ka horeeya maxaa ku waajiba salaadii cisha haddii laakiin bacda nisf lail ad daahirto oo la qaato qowlka odhanaya salaatu nisf lail bay ku dhamaataa dee salaaddii cishaay laguma laha haddii la waqti jawaasna de waa lagu yeleeyay bay noqonaysa oo axkaam hata ku salaysan wcan cabdillahi bni camr radi allahu canhuma ana nabiy llahi sala allahu alay waslm qala wuxu uhi waqtu uhri waqtu duhri idaa zalat ishamsu weeyey cadceeddu markay bartanka ka suusho ka dhaqaaqdo wa kaana u hada dilu rajuli qofka harhkiisu ka tuulihi ay aakhir waqti buu marka halkaa sheegay nebigu alay slat slam qofka waqti harhkiisu ka duulihi maa lam yaxdur ilcasri intaanu casarku imanna wey wawaqtu lcasri maa lam tasfara wa guduudan casaanin ashamsu cadceeddu waqtu salaati lmaqribina maa lam yaqib shafaq alaxmar waa intaanu maqnaanin shafaqa axmarkaah waqtu salaati lcishaa ilaa nisfi leyl awsad weeye ilaa habeenka bartankiisa dhexe wa waqtu salaati subxi min duluuci lfajri laga bilaabo waaga laydhaa fajru saadiq maa lam tadluc ishamsi intaana cadeed soo bixin intaasay taagantayduna rawahu muslim walahu min xadiisi bureyda fi lcasri casrka markuu sheegayey muslim wuxuu soo wariyey xadiis kale xadiiska waxaa cabdillahi bn camar xadiiskaa bureydana wshamsu baydaau naqiya markay salaada ka baxaanba yuu sheegaya waxaanu salaada casr ka baxayna iyadoo cadceedu weli ay cadaankeedii leedoo isfiraraanu ku imanin naqiya ay weli saafi tahay oo aanay cawlaan iyo fallaarag iyo waxyaalo kala dheeraadaanayan wa min xadiisi abi muusana washamsu murtafica iyadoo cadceedu wali ay kor tahay baanu salaaddii casr ka baxnay ayay idhaaheen wcan abi barzat aslamiy qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ahaa yusallimu tukada alcasra casarka ayuu tukan jiray uma dabeetana yarjicu wuu noqon jiray axadunaa midkaayo ilaa raxlihi gurigiisii buu ku noqon jiray fii aqsa almadiinati magaalada halka u fog aqsaa ay abcad almadiina washamsu xaalo cadceeduna xayatun ay nooshahay oo kuleylkeedu weli uu joogo wa kaana wuxuu ahaa rasuulku calayhi salatu salaam yastaxibu mid jecel an yuahara inuu dib dhigo an yuakhira inuu dib dhigo min alcishaai salaadda cishaaye oo habeenka bartigiisa uu ku dhoweeyo wa kaana yakrahu wuxuu nici jiray uu karaahiyeysan jiray annowma hurdada qablaha ka horeysa iyada iyadee ay alcishaa salaadda cishaaye iyo walxadiisa warka bacdaha ay bacd alcishaai cishaayiga ka dambeeya in lasii sheekayso wa kaana rasuulku waxaa yanfatilu ee yansarifu mid ka baxa min salaati alghadaati salaada aroortiina waa salaatu subxiya xiina waqti buu ka bixi jiray yacrifu uu garto alrajulu qofku jaliisahu kala fadhiya wayaqra' wuxuu akhriyi jiray xagga qur-aanka marka la eego bisitiina lixdan aayadood ila almiati ilaa boqol intaasuu akhriyi jiray muttafaqun caleyh wa cindahumaa agtooda waxaa ahaaday labadoodaasi labadoodee bukhaariya muslim min xadiisi jaabir waalcishaa igana axyaanan wa axyaanan marmar iyo marmar oo macnaheedu waa maxay axyaanan fii awali waqtiha buu tukan jiray wa axyaanan yuahiruha axyaanan yuqadimuha baas ohan karta waqtiyada qaar horuu soo dhigi jiray wa axyaanan yuahiruha marna dib dib dhigi jiray oo maxay ku xidhan tahay arrintaasi haddaba axyaanan wa axyaanan idaa ra'aahum hadduu arko ijtamacuu inay soo urureen cajala wuu dadejin jiray hadday dadkiioo uu arko rasuulku dadkiioo soo buuxsamay horuu yimid salaadda cishaayo horuu tukan jiray si iskaga hurdo tagaan wa idaa ra'aahum hadduu arko abda-u inay dib dhaceenna akhara wuu dib dhigi jiray wa subxana salaada subaxna kaana nabiyu salى اllahu alay sl nebigu waxaa yusaliiha mid ku tukada bikalasin ay bidulmat اleyl habeenka mugdigiisa aw bidulmat اlfajri walimuslim min xadiisi abi muusa muslim isagu wuxuu la gaar ahaa xadiiskii abi muuse faaqaama alfajra faaqaama uu aqiimay amba wuu u kacay alfajra salaaddii subax xiina waqtigii inshaqa uu dilaacay alfajru waago inshaqa bimacnaa dalca wاnnaasu dadkuna wاnnaasu xaalo dadkuna laa yakaadu aanu ku dhowaaneyn yacrifu inuu garto bacduhu barkood bacda marka kale aanay isgaranaynin oo aanay ay adag tahay siday isku garta waayo xadiiskana xadiiskii hore ayuu sii xoojinayaaye salaadihii qaar ka midaba halkan sheegee salaada casr oo kale kaana rasuulu lahi sala la ala slm yusali alcasra uma yarjicu axaduna ilaa raxlihi rasuulkay la tukan jireen masaajidkiisii bay kula tukan jireen sala allahu aleyh wasalam marka maadaama ay meelo kale fogfog qaarkood ka iman jireen oo kala duduwano jihooyinka magaalada ah iyadoo salaaddii casar ay la tukadeen oy salaaddii ka baxeen bay haddana weliba guryihii gaari jireen oo aada u fog iyadoo weli kuleylka cadceed u taagaya xaya waa kulaylkeediibaa weli taagan raxlihina waa beytahu wa maskanahu halkii uu deganaa taasi maxay kutusaysaa markaa in salaada casr rasuulku alay slat slam xagga hore uu ka tukan jiray oo awal waqtihaa uu tukan oo dee salaada casar iyo maqribka u dhaxeeya xilligay ugu fogtay markaanu qiyaasno waxaa udhexayn kara imika markaynu ka soo qaadno salaada casar laga baxo afarta iyo toban ya laba saacadood baa udhexeeya soo maha maqribkii iyo salaaddii iyo casar waqtiyada qaarkoodna way sii dhaaftaabo waxay gaadhaysaa laba saacadood iyo barh bay ku dhawaanaysaa dee intaa cadceeddaasi way taagantah salaadda cishaay wuxuu jecelaa inuu dib dhigo oo habeen baa waxa dhacday rasuulka alay slat slaam aada buu caweeyey ilaa cumar ibn khadaab yimi yihi rasuul allahu dee dumarkii carruurtii way seexdeen markaasuu yihi waktiganaa u fadli badan haddii aanan ku dhibaynin ummadayda lowlaa ana shuqa calaa ummati haddaana arrintaas culays ummadda ku noqonaynin salaada salaada xilligan aan marka xilligaas ayada u fadli badan laakiin maca dalik haddana rasuulku alay slat dadka xaaladoodu ilaalin jirayo hadduu arko dadkii oo masaajkii horu yimina dee tukan jiray awala waqtihaa buu tukan jiray haddii kalena wuu dibdhigi jiray laakiin rasuulku alay salatu slam salaadu waktigeeda ka qadimi jiray may jirin ilaa xaalaad cayiman oo aynu arki doonno mooyaane oo hadduu qofku dee salaaddii waqtigeedii dhaafiyo markan waqtigan xadidan faaidadu leya waa maxay hadduu ka horreysiiyo salaadiisa dee salaaddu ansixi mayso hadduu ogaan uga dambeysiiyana oo waktigii u dhaafiyana salaaddiisaasi ansixi mayso kaana wuxuu aha rasuulu llahi salى اllahu alيyه waslm rasuulka ala yusalii mid tukada alcasra salaada casr uma yarjicu noqon jiray axadunaa midkaayo ilaa raxlihi ilaa mansilihi wa beytihi gurigiisu ku noqon jiray fi aqsa lmadinati aqsa اlmadinati abcad makan min almadina halka u fog wa jaءa rajul min aqsa اlmadina masjid اlaqsa waxa loogu tilmaamay masaajidada kale u ka fogayay marka labada kale la eego aqsa lmadinati washamsu xaalo cadceeduna xayatun ay nooshay waa jumla xaaliya wa kaana wuxua yastaxibu mid jeceel an yuakhira inuu dibliga rasuulku min alcishaayi wa kaana yakrahu wuxuu karaahaysan jiray annowma qablaha walxadiisa bacdaha hurdada cishaayiga laga horreysiiyey ka hor la seexdo iyo in la sheekaysto kadib xaaraan maaha laakiin waa laga wanaagsanyay ba halkaa laga fahmaya sababtana waad iska garan kartaa maxay tahay sababtu hay ii sheeg uu karaahaystay hurdada ka horeysa salaadda cishaaye dee qofka cishaayigibuu ka seexanaya faralka waay sheekada ka dambeysana haye salaadii subax ilaah noo gargaar halkeeba inaga waxay naga haystaan imika ila waan isgaranayna dhamaanteeda <laughs> ya walxadiisa bacdaha soo maha haalxadiisa bacdaha ba imika inaga inagu badantay wa taasoo waliska soo jeedaa caruur iyo ciroolaba wa kaana yanfatilu min salaati yanfatil bimacnaa yansarif wuxuu ka bixi jiray min salaati alghadaat salaati الsubxi wa salaati اlfajri wa salaati اlghadaa xiina waqtigii yacrifu uu garto arajul qofku jaliisu kala fadhiya oo kaalay inagu miynaan isgaran markaynu tukanayna haye ninkaasa weydiiya ya inaga maxaa inoo jira layr baa dee jira sax fariid berigii waqtigii nabiga alay sla sl layr miyuu jiray marka dee haddii masaajidka lasoo galo isma garanayo qof madatuushiisi waad garanaysaa inu qof meesha marayo laakiin ninkii hebel hebelaad saaxiibka haydeen inaad shaah wada cabi jirteen inuu yahay in kale e garan maysa wa yanfatir min salaati alkhalaati xiina yacrifu rajulu jaliisa haddaba markuu garto inuu hebel hebelkii yahay qofkii ku xigay markii hore salaada la galay laisma garanayn ayuu ka bixi jiray wayaqrabu bisittiin ila lmiati lixdan ilaa boqol buu akri jira marka ilahay hi waqur'aana alfajri culimo badan markay ku fasiraan salaadii subax inay tahay waxay dhahdeen maxaa salaadda subax qur-aan loogu sheegay dee qur-aanka ka qaaliba maadaama ragcadii lasoo gaabiyey sittiin amba ilaa boqol inta ka dhaxaysa haduu dee ka yareeyo iyo haduu xitaa faatixada kaliya ku tukado ilan salaadda way ansaxaysaa wayna ognahaye laakiin sunnihii baa marka waa in la dheereeyo salaaddaa subax xikmadaha ku jira loo dheereynayana waxaa kamid mid ah dadku inta badan hurday xilligaa ku jiraanoo de way soo gaadheen oo dad baa laga yaaba inay markaasun baraarugeen ina salaaddii lagu jiraba tooseen iska dhici karta lixdan ilaa toddobaatan culimada qaar baa yidhi marka la eego hadday aayaadku gaagaaban yihiinna boqol buu ku tukin jiray hadday aayaadku dhaadheer yihiinna lixdan oo kale meelahaas marka xaggaas laftoodii qaarkood iska waafijiyay lakin ismama diidayaano dee inta lixdan iyo boqol ka dhexaysa waa axyaanan wa axyaanan suurado gaagaaban baa laga yaaba inay aayaadkooduna fara badan yihiin kolleyba dadka aad ka warhaynaysa sida nebigu inoo sheegay alay islat slaam dadka aad tukinayso ayaad ayaad la soconaysa adigoon dee laga laga dhimbiil qaadanayo nebiga alayh isalatu slaam wacindahumaa bukhaariya muslim waxay soo wariyey min xadiisi jaabir walcishaa cishaa'igana markaa cishaa maxaa lagu kordhabay iyo subxa iyo yusalidaa hore ficilka hore aywa yusali cishaa cishaagu tukan jiray axyaanan marka qaarkood waa axyaanan marka qaarkood marna horuu qadimi jir marna uu dawri jiray idaa ra-aahum hadduu arko ijtamacuu inay soo urureen isku yimaadeen cajala wuu jiray wa idaa ra-aahum hadduu arko abda-u inay dib dhaceenna abda-u ay ta-aharu ay dib dhaceen akhara salaada wuu dambeysiin jiray cishaayiga wasubxa aywa yusali wuu tukan jiray asubxa wasubxa kaana nabiyu sal l slam yusaliiha bikhalasin khalaskuna waa hiimsa hiimsaha waa mugdiga habeenkii ean aadkana u weyneyn waktigaa markaa isla markaa waagiina uu iftiimo iftiin baa jiro sidii hore maaha madowgaas walimuslim min xadiis abi muusa faaqaama u tukaday alfajra xiina waqtigii inshaqa alfajru uu dilaacay wannaasu dadkiina laa yakaadu yacrifu bacduhum bacdan iyagoona isgaranaynin aanay ku dhawaadan ku dhowaanaya ama inaana isgaranayn an raafic bn khadiijin qaala wuxu uhi kunaa waxaan nusalii qaar tukada almaqriba maca nabiyi sala allah alay sl nabiganu la tukan jiray oo fayansarifu axadunaa midka ayaa ka bixi jiray fayansarifu wuu noqon jiray axadunaa midkaayo wa inahu isagoo la yubsiru arkaaya mawaaqica meelihii nablihi leebkiisu ku dhacayay muttafaqun caleyh salaada maqribin rasuulka alay markuu tukado ee uu midkaaye ka tago ka baxo insiraafku mar wuxuu noqdaa salaada laftigeeda marka laga baxayo marna wuxuu noqdaa insarafa ilaa beytihi amba dee hawshiisii uu ku noqdo imika halkan o kale hawshiisi ku noqday matalan qofku markuu salaaddii tukaduu baxee uu tago dibadda u baxaba leebku wuxuu ahaa wixii la tuurayay markaa ah, leebku intuu gaari karaa waynu arkaynaa xoogaa buu gaari kara haddii madow tahay leebkii aad tuurtay meeluu ku dhacay miyaad garanaysaa waa maya lakin wuxuu leey iyadoo weli leebkii halku ku dhacaya la arkayo oo macnaheedu waa maxay weli habeenkii aanu aada u madoobaan markaa salaada maqrib cadceeddu markay godka gashaba inuu tukan jiray baa halkaa laga qaadanaya iyadoynu soo aragnay dee ilaa xilligaa kalena inay bannaan tahay intaa ka dhexaysa laakiin salaad kasta xagga u horeysa ayaa u fadli badan siduu nebigu sheegay alayh isalatu wasalaam markii la weydiiyey acmaali afdalu axaadiis qaarkood wuxuu kusoo daray asalaatu calaa waqtiha marka waqtigeeda u horeeyana ay kusii dhacaysaa si gaara ah. raafic ibnu khadiij waa saxaabi ka mid a ah ansaarta aws dagaalkii beder uu ka hadhay yaraan awgeed buu uga hadhay dagaaladii kalena uu ka qayb galay uxud iyo khandaq iyo kuwaas wa can raafic bni khadiijin qaale wuxu uhi kuna waxaynu nusalli almaqrib qaar tukada maca nabiyi sala allah alay sl nabigan la tukan jiray oo fa yansarifu axaduna midkayo ayaa noqon jiray wa inahu isagoo la yubsiru arkaya mawaaqica mawaaqic jamcu mowqicin waqaca baa laga keena mowqicna waa halkii wax ku dhaceen marka makaana nablihi nabliguna waa leebki ayuu markaa noqon jiray oo weli dee aanu madowgii aad u xoog badan weeye wa can caaisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi actama wuu caweeyey rasuulu llahi sala allahu ala sl rsulka ale daata leylatin habeen habeenada ka mid ah bilcishaayi cishaayigii buu u caweeyey uma dahaba wuu tegay caamatu leyli ay akharu leyli habeenka intiisii badnayd baa tagtay uma kharaja wuu soo baxay rasuulku oo fasallaa waa tukaday wa qaala rasuulku wuxu uhi inahu waqtigani inahu ay hada lwaqti la waqtuhaa waqtigeedii weyn salaada cishaayey lowlaa haddii aanay jiri lahayn an ashuqa inaan ku dhibaataynayo ku culaysinaya calaa ummati ummadayda haddaanay arrintan culays ummadayda ku noqonaynin xilligeeda u wanaagsani waa xilliga aan caawo tukaday weeyi laakiin akhafu darareyn baa la qaadanaya waxaan eh, nacam in ajarka la seego fadliga badan dee dhinaca buu darar kaga jira laakiin dadkii marka la eego inay salaadiiba ka tageen qaarkood amba habeenka se culays ay ku noqoto amba ay ka seexdaan amba wax lamid a ah marka rasuulku alay slatu slaam ummadiisa u turayey saynu axaadiis badan ku aragnay lowlaa ana shuqa calaa ummatii la amartuhum haye bisiwaak cinda kuli salaa actama alcatama wa cishaayiga marka af somaliya waxay noqonaysaa wuu caweeyey ay dakala fi lcatama actama dakala fi lcatama xataa dahaba caamat leyl caamat leyl aktharu leyl oo uu dee nisfigii ku dhoweeyey amba markaa caamatu leyl ba waxaa laga daliishadayba inuu dee xagga thuluskii saddexaad ku dhowaaday uma kharaja wabxu fasala w qaala inahu lawaqtuha lowlaa an ashuqu calaa ummatii haddaan ummadeedii ku culaysinaynin وعن أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وsلم إda اشتد الxر kuleylku hadduu darnaado faأbriduu qaboojiya bالصلاة salaada salaada duhur weeyaane faإna شhidaة الxari kulaylka darnaantiisu min fayxi جahanam karka جahanamo ayuu ka ahaadee iyo kuleylkeeda fayxi جahanam waa kulaylkeeda iyo karkeeda u ka ahaadee markaa salaada duhur iyaduna waxa u fadli badan xilliga zaalat shams waynu soo aragnay laakiin waqtiyada qaarkood buu kulaylku dareeyo xagaa lagu jira kulaylka xooga ah si aanay dadkii dhibaato ugu noqonin maadaama ay wakti dambana salaadu leedahay salaada qaboojiyo aakhir waqti ha ka tukada ama meel dhexe ka tukada oo kulaylka uu jabay saasaa fadli badnaanaysa markaa salaada cishaayi maxaa u fadli badan xagga dambe in laga tukado salaadaha kale o dhanna maxaa u fadli badan xagga hore in laga tuko marka laga reebo salaada duhur xaaladda kuleylku uu daran yahay marka markasta in ummadana loo turayana waa laga qaadanaya salaada laftigeeda iyo cibaadada in la doonayo si diyaar garaysan oo wanaagsan qofki inuu yimaado ida shtadda alxaru hadduu adkaado kuleylku faabridu qabojiya bisalaa faina waayo fa ina shiddat alxari kuleylka daraantiisu min fayxi jahanama jahanamo iyo karkeeda iyo kuleylkeedu ka haray waa neefsigeedan waa lagu fasray inay jahanabo weyn neefsataa buu nebigu sheegay shegay alay slat slam wuxuu tilmaamay laba jeer baa markay ti cabatay ee ay tidhi ilaahay oo barka barhka kalau cunay ayuu ilaahay laba jeer oo ay neefsataa buu ogolaaday midi waa waktiga shi eh, jiilaalka ee qabowga dari dhacayo markaa waa qabowgaasi waa jahanabo ka marna waa kuleylka ugu daran inaad arkaysaa buu nebigu yihi alayh salatu slam xagaaga oo kuleylka ugu daran dhacayo maxaad u maranaysaa iyada laftigeedina ilahay baynu ka magan gelaynaa kulaylkaas iyo qabowgaasiba adduunyada waa loogu dhinta dad qabow uu dilayna way jiraan dad kulayl dilayna waana neefsigeedii bal iyada laftigeeda maxaad u maranaysaa waxaa kale aynu ka qaadanaynaa in qabowna ay leedahay jahanami kulaylna oo zamhariira inay aada u qabowdahay ba lagu tilmaamay kolay su-aalaha insha allah xiisada baynu eegi doonaa